nadaa waa deeqda oo la bixiyo wa kafu اladaa iyo dhibka oo la celiyo maxaa la yidhaha khuluqu اlxasan uu khulaasaynaa khuluqu اlxasan waxaa la yidhahdaa inaad wax bixido haddii xoolo alla ku siiyey xoolaha wax ka bixido haddii cilmi alla ku siiyey cilmiga wax ka bixido haddii caqli alla ku siiyey caqliga aad bixido dadka tala wanaagsan iyo caqli wanaagsan cilmi wanaagsan xoolo wanaagsan waxa alla ku siiyey inaad wax ka bixido oo aad dadka ku anfacdo waxa adiga alla ku siiyey ee ku anfacay waa xoolaha waa cilmiga waa caqliga intaba dadka la jeclow ilaa muuminnimadiya waxay tahay qofka inaad la jeclaato wax aad naftaada la jeceshahay waa inaad muuminka kale la jeclaato alkhuluqu lxasan dhaqan wanaagu huwa badlu nadaa waa deeqda in la bixiyo wa kafu adaa dhibkana laga celiyo dadkoo wax dhibahood leedahay aysan dadka gaarin qowlkaaga ficilkaaga kulli waa inaad dadka ka celidoodan qowlna ku dhibin ficilna aadan ku dhibin walmawsuufuuna dadka ku tilmaaman bihi khuluqa wanaagsan maxmuduuna waa kuwa la ammaano cindanaasi dadka agtooda qofka haddii dhaqan wanaag lagu arko deeqsinimo waxa weeyaan daacadnimo qofka inuu daacad dadka u yahay xoolihiisa wax ka siina caqligiisa tala fiican bixina cilmigiisa deeqayo dadka banu aadanka dabeecad waxaa ku abuuran ah qofkaas inay jeclaadaan xataa hadduusan muslim ahayn iska daa muslim hadduu yahay xataa qofka gaalkaa markuu xoolihiisa dadka siiyo tala fiican bixiyo daacadnimo dadku ay ka arkaan way jeclaysanayaan dhaqankaas wanaagsan waa jiidanaa dadkii marka ah, dadku waaba ku dabeecaysan yihin qofka nuucaas inay jeclaadaan walmawsuufuuna dadka lagu tilmaamo bihi dhaqan wanaagga maxmuduuna waa kuwa la ammaano cindannaasi dadka agtooda sawaa'un waxaa isku mid ah minhum dadkaas almuslimu kan muslimka iyo walkaafiru kan gaalka lianna alkhuluqa dhaqanka alxasana wanaagsan dhaqanka almabduula ee la siiyo ila alkhalqi makhluuqa huwa alixsaanu ilayhim waa samafal waxa weya dhaqankaaga wanaagsan daad bixido waa samafal haddaad cilmi wanaagsan bixido haddaad tala wanaagsan bixido haddaad xoolo bixido qofkii dadkii waad u samafashay dadkuna waa jecel yihin qofka u samafala qofka u samafalo ixsaanka u sameeya dadku waa jeclaanaya lianna alkhuluqa dhaqanka alxasana wanaagsan dhaqankaasoo almabduula la siiyo ila alkhalqi makhluuqa huwa alixsaanu waa samafal ilayhi makhluuqii loo samafalay rawaa tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu ku wariyey raqamka laba kun iyo shan biisnaadin saxiix sanad saxiixa can cabdilaahi bni lmubaarak imaamkii weynaaya cabdulaahi ibni mubaarak raximahullah annahu imaamkaasu wasafa waa tilmaamay xusna alkhuluq dhaqan waxaa la dhaqan wanaagga bal noo soo koob oo noo kulaasee fa qaala wuxuu yidhi huwa dhaqan wanaaggu basdulweji waa weji furfurnaanta inaadan weji macbuus noqon oo aad dadka weji furfuran iyo farxad aad ku qaabisho wa badlulmacruufi wanaaggana aad bixido wax alla wixi wanaaga hadday xoola yihiin hadday cilmi yihiin hadday caqli yihiin waxa wanaagsan oo fiican dadka inaad siido sancadaada cilmiya taqaan cilmigaasu maadiyu noqon karaa cilmi sharciyuu noqon karaa caqli fiicanaad leedahay iyo talo wanaagsan wax alla waxaas ilaahay ku siiyey waa inaad wax ka bixido oo aad dadka ku anfacdo wa badlu lmacruufi wanaagga inaad bixido wa kaful adaa dhibkaagan aad ka celin qof marka wanaaggiisii ku siina dhibkiisa kaa celina weji furfurnaan kugu qaabila waad jeclaysana marka qofkaas shaki ma leh wanaasu dadka majbuuluuna waa kuwa lagu dabeeceeyo lagu abuuray calaa xubi man qof inay jeclaadaan yuxsinu ilayhim u samafalaan inay jeclaadaan waa wax qofka ku dabeecaysan qof aad u jeeddo inuu qayrka kula jecelya oo hadduu cilmi leeya cilmigiisa kugu deeqa hadduu caqli leeya caqligiisa kugu deeqa farsame hadduu yaqaana kugu deeqa talada aan kaa hagrayn kayrka kula jecel weji furfuran dabeecaddu waxa w dadka banu aadamka waa iska jeclaanayaan qofkaas wanaasu dadka majbuuluuna waa kuwa lagu dabeeceeyey calaa xubi man qof inay jeclaadaan yuxsinu ilayhim u samafalaa xataa rubamaa waxaa la arkaa adaacuuhu inay adeecaan bimujaradi daalika intaas oo kali ah qofka haddii uu noqdo qof muxsin ah oo dadka wanaagga la jecel maxaa dhacayda xataa dadku inay adeecaan oo dadku taladiisa iyo caqligiisa iyo wax uu soo jeediyo ay hore ka qaataan horay inay ka qaataan oo dadku adeecaan xataa rubamaa waxaa la arkaa adaacuhu qofkaas inay adeecaan bimujaradi dalika ixsaankaas kaliyay ku adeecayaan wa haadaa kaasu amrun waa arin arrinkoo fadara allaahu ilaahay ku abuuray tacaala ilaa waa sarreeyaaye calayhi arrinka korkiisa bani aadam waa arrin banu aadamka ilaahay ku abuuray qofka wanaagga badan oo ixsaanka badan oo wanaagga u samayna oo arko inuu daacad u yahay oo waxtar u yahay inay jeclaadaan oo ay addeecaan xataa oo taladiisa iyo go-aamadiisa ay qaataan sidaas waa wax dadka ilaahay ku abuuray wa haadaa kanu amrun waa arrin fatarallaahu ilaahay ku abuuray tacaala ilaa waa sarreeyay calayhi arrinka korkiisa bani aadama waqad qiila waxaa la yidhi axsin ila annaasi dadka u samafal tastabcid quluubahum quluubtoodaad addoonsanee haddaad dadka u samafasho quluubtoodu addoon camalay kuu noqonay waa ku addeeci weeye quluubtoodu qulubtoodu waa ku adeecay markaa dadka u laakiin haddaad noqoto qof oo ku baqiila wanaaga cilmigiisa ku baqiila caqligiisa ku baqiila oo aan dadka tala fiican keenayn xoolihiisa ku baqiila weji macbuus ah oo weji kaduudan dadko dhan way ku dhibsanaya dadko dhan waa ku dhibsanaya haddaad merig tahay haddaad taajir tahay haddaad caalim tahay haddaad caaqil tahay kulli dadku waa ku dhibsanaya wax qiima malhi laakiin qofka marka la arko qof muxsin ah dadka wanaagga la jecel waxa alla siiyey bixinaya dadku addoommo camalay u noqonaya ah. wax alla wuxuu soo jeedi waa qaadanaya ah. dadka qabuula loo dhigayaa dadka dhexdiisa haddii weliba arintaas ay ikhlaas tahayna hadda waxaaba ka imaanaya tii nabigu noo sheegay sal allahu calayh wasalam qofka muxsinka ah ee wanaagga iyo daacada badan cirka ilaahay baa jeclaada markuu jeclaadu malakul u yeedhaa markaasuu yidhahda hebel anaa jecele jeclow markuu jeclaadaa malku jibriil malaa'igta ka dhex dhawaaqa markaasuu yidhahda hebel allah jeclow inaad jeclaataan markaasaa dhulkana ilaahay quluubta saalixiintoo dhan ah ilaahay jacayl u dhiga qofka laakiin bilcagsi marka ilaahay naco malku jibriil u yeehaa wuxuu dha hebel waa necebe nebcow waa u nebcaadaa malku jibriil malku jibriilna samadu ka dhex dhawaaqaa markaasuu yidhahda hebel allah necebe malaa'igtoo dhan waa inay nebcaataan markaasaa kadib ilaahay quluubta wuxuu ku beeraa dadka inay nabcaadaan waa wax markaa daruuri ah hadday arintaas wanaagga aad bixinayda uu ikhlaas noqdo waa la hubaa ilaahay qabuul inuu dhulka kuu dhigayo quluubtuna ku addeecaydo haddii qof jaafi oo qallafsan oo qayr daran aad noqotana buqdi iyo nacaybaa dhulka lagu dhigaya waqad qiila waxaa la yidhi axsin u samafalila dadka tastabcid aad addoonsatida quluubahum faaalamaa waxaa dheer istadcaba alinsaana insaanka intuu addoonsado alixsaanu samafal ixsaanka iyo samafalku quluubtuu soo jiitaa quluubta waxay u noqonaysaa sida addoon oo kale markaasay addeecayaan faaalamaa waxaa dheer istadcaba inuu addoonsado alinsaana qofka ixsaanu samafalka walaa yakhtalifu isku khilaafi mayaan inaani laba qofoo ah, min almuslimiina ka mida bal walaa min kayrihi xataa laba qofoo gaalada ka midu isku khilaafi maayaan fii maa shayga lilakhlaaqi akhlaaqda u sugnaaday akhlaaqda alxasanati wanaagsan oo min afarin raad ah raadkoo baaliqin xeel dheer fii taxbiibi naasi dadka la isjeclaysiintooda bacdin gabalkood ilaa bacdin gabalka kale ay jeclaadaan akhlaaqda wanaagsan runta sabarka dulqaadka deeqsinimada khayr jacaylka dadka wanaagga lala jeclaado laba qofoo muslimo isku khilaafi mayaan bal laba gaalna xataa isku khilaafi mayaan arrintaas inay tahay arrinta keenta quluubta in la kasbado ah, waxay ku islaami jireen gaaladu waqtiyadii hore qofka muslimka wanaaggiis dhaqan wanaaggiis ninaa nabiga u yimi sal اllahu calah wasalam markaasuu yidhi warya waxsii waa gaal ah, markaasuu boqol halaad sii boqol halaad markaasuu kaxaystay ma islaamin ogow qofku arko wuxuu yidhah waryaara meeshaas waxaa jooga nin ninkaas hadduu boqor yahay waa boqoraan agtiisa lagu dulloobayno deeqsi hadduu nabi yahayna nabi lagama badbaa war yaace isordaan rumeey warraa yaace rumeey iir hadda waa daaci gaagaal welima islaamin isagoo yoon islaamin uu daaci noqdo waana samafalka waa deeqsinimada waa waxtarnimada se uma jeedin nabiga sal اlahu alay waslam u yimid markaasuu seeftiisii oo nabiga korkiisa suran geed hoosiisaa nabigu jiifaa sal اlahu alay wasalam u qaatay nabigu waa arkay ninkii oo seeftii la kor taagan markaasuu yidhi muxamed yaa iga kaa dhacsanaya maanta yaa iga kaa dhicinaya markaasuu yidhi allah aa iga kaa dhicinaya markaasuu ku kala goysaa seeftiya dhacday saa ilaahay addoonkiisa waa ku filayin waa qaatay markaasuu yidhi adiga yaa iga kaa dhicinaya ila inu allahan leeyahay markaasuu yidhi nin wax qabta kan u qayr badan noqo anigoo iga adag tahay ma hay cidan ku tiirsado ilaa ilaah ku kufriyayey khalaas oo iska daada soo ma jeeda nabiga sala allahu alay waslm wuxuu soo qabtay nin boqor ah oo kaafir ah oo aad ula dagaalami jiray dhab uu soo qabtay umaamat ibnu ufaal ah. markaasuu tiir tiirarka masjidka ka miduu ku xiray markaasuu ku yidhi umaama maxaad haydaa ka waran maanta tala maxaad haydaa uu yidhi in taqtul taqtul daa damin ah, haddaad i disho waxaad i dilaydaa nin gacanku dhiglaha kolleyba dad badanba waa dili ah, dhib ma leh haddaad isii daydana nin abaal guda karana waa ka tegey hashiisii inta soo lisuu nabigu u keenay sal اlah alay markaas bal waran maalinkii labaad maxaad haydaa umaama markaasuu yidhaa intii ku celshaa haddaad i dishana kolleyba ba wax dilay ah dad ii aarana waa leeyahay uu ku dara ah, haddaad iddaydana nin abaalgudow kara waa ah waa sii daaya hashiisa u lisa dhowr maalin saddex maalin markuu maalin walba hashiisa u lisay wax isbedelaaan la arag uu yidhi xariga ka jara ah, ka jara xariga sii daay waa nin boqoroo madaxweyne dhan ah ummad dhan haysa kaafir ah oo xajka u socday oo xajinaya gaaladu waa xajin jireen ah, markaasuu markuu sii daayo wuxuu ogaana in la sii daayo in lagu cayaarayo hashiisu intaa ugaanka qabto iska teg wax daba socda lama dhinac walbuu furshay keligiis duur cidla markuu maraayu soo laabta uu yidhi wax laga taga mahankaba ah, qofku ugu yeerayaa naar inuu kaa badbaadiyo ku sii daayey adoon wax awooda iskaga celin waa soo tegey kooxdii ugu horreyda muslimo timaada dhexdooda uu tawxiidka kala qaybi waa islaam nabigu u yimi sal اlahu alay slam islamnimadii u sheegay markuu islaamay rasuulka alla aniga markii la soo qabtay beydka allaan u socday haddana waa islaamay marka hore qaabkii hadda gaaladu u xaji rabi ama u cumraysan rabi hadda maxaan sameeya nabi wuxuu idhi calaa shareecati اlislam waa inaad ku xajida marka orod laakiin calaa shareicati اlislam aa la raba marka tii hore qayr ma lahayn isagaa ugu horreeyey nin la soo gala kacbada tawxiid labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk isagoo lagu soo gala markaas waana la yaqaana waa reer yamaamo boqorkoodii hal maray qurayshu madaxa kor u qaaday war waqabta ninka saabi ah oo diintii aabiis ka tegey oo maxamed raacay isagoo iyo saayunka saas isha ka fidi ilyarada uu yidhi ilaahay baan ku dhaartay iska daa aniga dishaana inaan xabad masagaahu idiin imaanayn xabad qamardiin ah, ilaa kan idinkugu dambeeya uu maxamed raaco mana taaba karto biilkaa laydinka goyna haddaanan baraba cunaqabatay inaan insaaraba eh. war naga daayaa wallaahi haddii la taabto inaan cunaqabatayna la saaray inaan hal xaboo qamardiin la arkay inta cibaadaystayuu laabto markaasu cunuqabatayna ku soo qofka inuu kugu dambeeya ilaa uu islaamo wallahi cunuqabatayntaasa ini saarnaanaydu ah. markaasay fiiri waa mushrikiin waa kafaro waa kuwii nabi maxamed ceejiyey waa kuwii mandheerta saaray waa kuwuu ka cayriyey mako nabi maxameday u cidireen markaasay yidhaahdeen ninkaas nagala hadal caruurihii gaajay la seexalay aroortiiyo booyintooda lagu soo kaca waa nagala hadal tallaa lu yidhi u sii daa qamardig usii waa cadowgii uu la dagaalamaya waxa lagu islaamay ma ahayn waxa weeyaan maquunin kaliya waxa ugu weyn oo dadku ka samri waayeen waxay ahayd sabarka dulqaadka deeqsinimada naxariista qayr inuu nabigu la rabo dadka sal اlahu ala slm oo usan ahayn qofkaas maalinkii dambena toban kun ciidana nimankii mandheerta saaray ee kacbada ku ag eejiyey ee waxa weeyaan silac saxaabadiisa mid mid inta usoo qabta hortiisa ku dilayey markuu isweerka qabtay la wareegay toban kunoo ciidan isagu wata ayagoo fadhiya uu yidhi idhabuu faantumu dulaqa dhammaan fasaxati waa laydin cafiye iska taga fasaxati markaasay wada islaameen hal mar safarkii uu magaalada markuu ka baxaayey laba kun oo markaas islaamtaa raacday oo jihaadkii u raacday yowma xunayn laba kun oo isla markii islaamtaa raacday marka waxa dadka diinta ay ku soo galeen ixsaanay samafal dadka in wax la xoolo la siiyo in tala fiican la siiyo in loo naxariisto ayagoo kuu gafo in layska cafiyo waa midaas midda saamayntab midaas midda saamayntab walaa yakhtalifu iskuma khilaafaan inaani laba qof labada qofoo min almuslimiina ka mida bal walaa min kayrihim xataa muslimiinta kayrkood laba qofoo ka midu iskuma khilaafsanaa fii maa shayga lilakhlaaqi dhaqamada u sugnaaday akhlaaqda alxasanati wanaagsan oo min afarin saamayn ah saamayntaasoo baaliqin xeel dheer fii taxbiibi naas dadka isjeclaysiintooda bacdin gabalkood ilaa bacdin gabalka kale ay isjeclaysiinayo lianna alfadaadata badeecad xumada tuuriu waxay dhaxal siidaa annafrata cararid dabeecad xumadu waxay dhaxalsidaa dadku inay ka cararaan qofka dabeecadda xun inay ka cararaan lianna alfadaadata dabeecad xumada tuurisu waxay dhaxalsiidaa annafrata cararid qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi fabimaa ramatin fabisababi raxmatin naxariiste sababteed fabimaa raxmatin naxariis sababteed raxmaddaasoo minallaahi allah xaggiisa ka ahaatay aad linta lahum ugu jilcanaatay waxaa dadka nabiga suubanoo ugu jilicsanaatay naxariis xagga rabbi ka timid ilaahay baa jilciyey nabiga sal اlahu calيه wasalam qalbigiisa ka dhiga qalbi khayr qalbi raxmadeed qalbi naxariiseed walow kunta haddaad ahaa laheed fadan mid dabeecad xun haliida alqalbi qalbi qalalan lam faduu way ka kala carar lahayeen dadku min xawlika hareerahaaga haddaad ahaa leed qof dabeecad xun oo qalbi qallafsan oo qalbi qallalan dadku waa kaa kala yaaci lahaayeen mana ku rumeeyeen haddii asagoo nabi ah ogow oo aan dembi sheegayn oo aan dadka dilayn oo aan gulmayn dabeecad xumo hadduu yeelo laha dadku waa ka cari lahaa ka waran marka qofkii adiga oo aan nabi ahayn oo gafayo oo dembaabaya haddaad dabeed xumo ku darata ka war soo musiiba kuguma dhici fabimaa raxmatin fabisababi raxmatin naxariis sababteed raxmada min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay ayaad linta lahum ugu jilcanaatay walow kunta haddaad ahaaleed fadan mid dabeecad xun haliida alqalbi qalbi qalalan lanfaduu way ka kala caran lahayn min xawlika hareerahaaga facfu canhum dadka iska cafi qofka kuu gefa cafi wastakfir lahum ilaahayna dembidhaaf u weydii kamaa laa yakfaa sidaysan u qarsoonayn ayda noqoshee maa shayga lilkhuluqi dhaqanka u sugnaaday alxasani wanaagsan oo min afarin saamayn ah fii jamci lkelimati ummadda inaad midaydo haddaad doonaydo wanaagga aad ku midaydo saamaynta ugu weyn dhaqanka wanaagsana iska leh kamaa laa yakfaa siduusan u qarsoonayn ayda noqoshee maa shay lilkhuluqi dhaqanka u sugnaaday dhaqanka alxasani wanaagsan oo min afarin saamayn ah fii jamci lkelimati kelimadda midaynteeda saamaynta ay ku leeyahay dhaqanka wanaagsan iyo wa taqwiyati safi safka muslimiinta xoojintiisa dadka muslimiintu inay isku saf noqdaan inay midoobaan tafaruqa iyo khilaafku ka baxo waxa ugu weyn oo saamaynta ku leh waxa weyaan waa dhaqan wanaagga dhaqan wanaag haddii dadka akhlaaqdooda la dhiso waxa weeyaan qof walbaaba uu noqdo qof akhlaaq wanaagsan kulligood waxay noqonayaan far waaxid ah, far waaxiday noqonayaan umma qawiya casiisayna noqonayan ummaddaas laakiin marka akhlaaqdoodu dhinto xasadkaa ku faafa bakilnimadaa ku faafa cadaawaddaa ku faafe markaasaa mid mid fiiri kale aan lagu arag faqiirku midka waxaystuu fiirinaa cadowu arka ilaa wixiis wax ka siima jaahilku caalimku cadow u arka wuxuu le musiiba ku dhacad waxa weye bakiil wey cilmigiisa xataa ku baqiila kan caqliga le waxa weye cadoway ku noqonaa midka ka hooseeya dhammaan xasadkaa faafa nacaybkaa faafa maxaa yeelay qof walba wixii alla siiiso wax ka baxay marka ummad marka la doonayo in la mideeyo bulsho la dhiso koow waa in akhlaaqda laga dhisa akhlaaqdoodu markay wanaagto far waaxiday noqonaya kan ugu faqiirsani kan ugu qanisan dadka isku jeclaanaya waxa weyaan xasabka meesha ka baxaya qof walbaa qanaacu yeelanaya qof walbaaba qofka kale waxa uu haysto waa ugu ducayna waa la jeclaana meeshuu waxa wayan ku xasdi lahaa kamaa laa yakfaa siduusan u qarsoonayn ayda noqoshee maa shay lilkhuluqi dhaqanka u sugnaaday dhaqanka alxasani wanaagsan oo min aharin saamayn ah fii jamci اlkelimati kelimadda midaynteeda saamaynta uu ku leeyahay wa taqwiyati safi safka midayntiisa facani nucmaan ibni bashiir nucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyay qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayhi wasalam maalu lmu'miniina mu'miniinta laga hadlaa waa kuwii dhaqanka wanaagsanaa oo diinka islaamka ka run sheegay sidaanay tilmaantoodu maalu muminiina muminiinta tilmaantooda fii tawaadihim isjacaylkoodana ugu tilmaan ah wa taraaxumihim isku naxariisashadooda ugu tilmaan ah wa tacaadufihim isku turidooda ugu tilmaan ah maalujasadi hal jir oo kale wey hal jiray lamidii muslimiintu siday isku jecel yihiin siday iskugu naxariistaan siday iskugu turaan hal jiray lamidii qof jirkiisa cadowka ah a waa saasoo kale qofka muslimka waa inaad aamintaa xibin jirkaaga ka midoo kale in xibin jirkaaga ka mida ma dhici karta inaad necabto amaad xaasid ku ta ma dhici karto ah, waa jirkaaga xibin ka mida qofka muslimka idashtakaa ah hadduu sheegto minhu jirkaas xaal uu ka mid yahay cudwun xibin tadaacaa tadaacaa wuxuu ugu u yeedhanaa low xidhintaas daraaddeed saa'iruljasadi jirka intiisa kale bisahari soo jeed iyo walxuma qandho waxaa la ogsoon yahay haddii jirka mid ka miduu ku xanuunto faryar aa ku xanuuntay jirka dhan waa xanuunsana ma dhici karto inaad tiraa faryar taxagga dhig anugu waa seexana ma dhici wax dhici karama jirka dhan aa xanuunsana caawana jirkoo dhan waa soo jeeda faryartaasuu la soo jeeda dadka mu'miniinta dhabta ah haddii meel ka mida hawl ku haysto ama abaar ku haysato ama cudur ku haysto inta kale farxadda lama seexan karaan ma dhici karto haddayba muminiin yihiin xanuunkay la wadaagaya xanuunkay la wadaagayaan marka qof muslima ay maqlaanoo meel dhibaata ku haysato ama gaajo ku haysato ama cadow ku haysto ama cudur ku haysto waxay ka qaban karaanay ka qabanayaan xanuunkana siduu u xanuunsanaya qalbiga kala xanuunsanaya ayagoon weligood arag ayagoon ku midab ahayn ayagoon ku luqa ahayn maxaa midaynaya caqiidada qalbiga uga jiro waa marka caqiida qalbiga ku jirto dee qalbigu faarku yaho afka baarkiisa iimaanku yahay maya ayadoo kan cadowga cunaayo kanu farxad la seexan laakiin marka iimaan jiro waa noocaas maalulmuminiina muminiinta tilmaantooda fii tawaadihim isjeclaanshadooda wa taraaxumihim isku naxariisashadooda ugu tilmaan ah wa tacaatufi isku turidooda maalul-jasadi jir oo kale weeye idaa shtakaa hadduu sheegtoo xanuunsado minuu jirka xaalu kamid mid yahay xibin tadaacaa wuxuu u yeedhanaa low xibintaas daraaddeed saa'iruljasadi jirka dhammaantiis inta kale saa'iruljasadi jirka intiisa kale bisahari soo jeed ee walxuma qandho rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhari muslimaa wariyeen wa min ansabi ma shayga ugu munaasabo badan oo yudrabu la yeelo hunaa halkan oo min amfilatin tusaalayaal dadka haddaad u samafasho u dhimrido kayrka la jeclaato cilmiga si naxariisa ugu sheegto talada si naxariisa ugu sheegto tusaalaha ugu weyn oo lasoo soo qaadan karaa waa xadiiska dadkaas inay saamayn arrintaasu qalbiga ku reebaydo hadalkaaga qabuul uu yeelanayo ah, qabuul uu yeelanayo wa min ansabi maa shayga ugu munaasabo badan oo ugu munaasabsan oo yudrabu la yeelo hunaa halkan min amfilatin tusaalaha laga dhigo maa xadiidkii weye rawaahu muslim uu wariyey can mucaawiyata bni اlxakam wuxuu ka wariyey saxaabigii la dhihi jiray mucaawiyata bni اlxakam asulami qaala wuxuu idhi saxaabigaasu bayna waqti ana aniga usallii aan tukana maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sal اllahu calيه wasalam bayna waqti ana aniga usallii aan tukana maca rasuulillaah rasuulka ilaahi la jirkiisa sal اllahu calayh wasalam id waqtigaas cadasa waxaa hindhisay rajulu nin ninkoo min alqowmi dadkii raggii ka mida annagoo salaadii ku jiri nin islaamka ku cusub ah oo aan wax badan baran salaada adoo ku jira qof haddaad la hadasho salaadda waa kaa buri marka ninaa hindhisay ninaa hindhisay id waktigaas cabasa rajulu ninaa hindhisay ninkoo min alqowmi raggii ka mida ah. faqultu waxaan idhi yarxamuka allah intaasaa loo sheegay qofkii hindhisa yarxamuka allah in adiga salaada ku jira haddaad hindhisto alxamdu lilah dhihi karta maxaa ilaahyaad mahadin salaada dhan uba ilaah ammaanida iha eh. waxba laakiin qof hindhisay alxamdulilah markuu yidhah yarxamukallah ma dhihi kartid yarxamuka kaaftaana waxa la xarfulkhidaab qofaad la hadasho adiga allah kuu naxariisto marka qofaad la hadasho salaadana qof haddoo la hadasho waa kaa bure waa kaa bure marka ma dhihi kartid qof laakiin adiga markaad naftaad u alxamdulilah adoo salaada ku jir alamdula waa iri ah, salaada dhanna waaba dikriba se uma jeedin marka yarxamuka allaahu aan idin yidhi allah ku naxariisto faramaani اlqowmu biabsaarin hal maray rag iyo dhan indhaha igu soo fiiqeenu ah, ilaa lama hadli karo war waxaa salaadda waa ku burtaa lama dhihi karo kii yidhaasay ka sii buri ah, dareenaa dhacay hal maray indhaha igu soo gameenu indhaha igu soo turay macnaha waa isoo fiiriyeen indhihii igu soo fiiqeen wey faramaani lqowmu qowmkii ay ugu soo taageen ugu soo rideen biabsaarin aragyaalkoodii ninkaan marka in hadalku salaada buriyo ma oga ma oga faqultu waxaan idhi yidhi waa ukla ummiya alla hooyaday gablanta maa shaanukum tanduruuna war arrintiin maxay taad iga soo fiirayda ah, waaba ka sii dar ah, waa ka sii darad ah, waaba ka sii dar hooyadayyaa gablantay war maxaad iga soo fiirayda aan haddana iriyo waa fukla ummiya alla hooyaday gablankeed hooyada gablantay maa war arrinkiinu muxuu yahay tanduruuna ilaya xaalo aad isoo fiirinaydaan bis marka bal si uu fahmo bawdaday dharbaaxeen fa waxay gudagaleen yadribuuna inay garaacaan biaydiin gacmooda ku garaacaan calaa afkhaadihim bawdooyinkooda bawdooyinkooda inay ku garaacaan fa waxay gudagaleen yadribuuna inay ku garaacaan biaydiihim gacmahooda calaa afkaadihim bowdooyinkooda falamaa ra'aytu markaan arkay yusamituunanii inay aamusinayaan sakatu waa amusay laakin min sakatu laakiin markaas waa amusay waa dareemayu marka qof hadlaa iyagii haddaan la arag ishaaradu inay tahay war aamus waa dareemayu markaasaan aamusay markaasaan aamusay falamaa ra'aytuhum markaan arkay yusamituunanii inay i aamusinayaan laakinnii aniga sakadtu waa aamusay falamaa sallaa rasuululahi rasuulka alle markuu tukaday sala allahu calayh wasalam fiiri marka fa biabii wa ummii huwa fa huwa nabiga mafdiyun waa mid lagu furto biabi wa ummi hooyada iyo aabbayan ku furta macnaheedu waa maxay low goor nabiga haddii toog loo xiri lahaa oo la yidhahdo haddaad hooyada iyo aabbaha keento waa la sii daynaa shaki yar ima galeen hooyihii aabbaa dhibi lahaa nabigan soo furan qofkaan saas ahayna nabiga maba rumayn qofkaan nabiga ka jeclayn sal اlahu ala slm aabbihiis hooyadiis weli ma rumayn weli ma rumayn haddaa laga sugaa iimaan nabigaa sidaas yidhi sal اlahu ala slm markaasuu wuxuu yidhi fabiabii huwa wa ummi fahuwa nabiga mafdiyun waa mid lagu furto biabii wa ummi hooyada iyo aabbahay maa ra'aytu ma aanan arag mucalliman mucallim mid dadka waxbara mucallimkaasoo qablahu nabiga ka horreeyey walaa bacdahu mucallim nabiga ka dembeeyey mucallimkaasoo axsana ka wanaag badan tacliiman xagga waxbaridda minhu nebi maxamed weligay intaan joogay ma aanan arag mucallim ama ha ka horreeya ama ha ka dambeeya nabi maxamed ka tacliim wanaagsan waa kana siduu wax u baray waryaa maxaa la qaydiisa maxaa salaadda gudha xadlaysa mawaalanta adiga ma dhihin ma dhihin ah, ma waalan tahay iyo maxaad u qayb yeeday iyo maxay kugu dhacay iyo midna ma dhihin fiiriya tacliim wanaag maa ra'aytu maanan arag mucalliman mucallim mucallimkaasoo qablahu nabiga ka horreeyey walaa bacdahu mid ka dembeeyey mucallimkaasu axsana ka wanaag badan tacliiman xagga waxbarid minhu nebi maxamed weligay maanan arag fa wallaahi allaan ku dhaartay maa kaharani inuusan canaana ima canaana fa wallaahi allaan ku dhaartay maa kaharani ima canaana walaa darabani ima garaacinu ima dilin walaa shatamani imana caaye ima canaanan ima dilin ima caaye keliya muxuu yidhi xukunkii u sheegay sharciga ah fiiri qaala wuxuu yidhi nabigu inna haadihi salaata salaadan laa yasluxu uma suubado fiiha salaada shay-un shay shaygoo min kalaaminaasi dadka hadalkooda ka mida salaada sax ma ahan shay aan dadka hadalkoodiiyo soo dhex galo salaada lama soo dhex karo hadal dab xukunkii u sheegay qaala nabigu wuxuu yidhi ina haadihi salaata salaadan laa yasluqu uma suubado fiiha salaada shayun shay shaygoo min kalaaminnaasin dadka hadalkiisa ka mida inamaa wax kale maan huwa shayga u suubadaa inamaa wax kale maan huwa ay saalixu lahaa huwa shayga u suubada salaada atasbiixu waa subxaanalays ilaahay in nuqsaan iyo ceeb laga hufo wtakbiiru ilaah weynayn allahu akbar waqiraa'atu lqur'aani qur'aan la akhriyo aw kamaa qaala rasul lah ama sidii rasuulku yidhi sal اlah alay slm xukunkii u sharax ma dilin ma caayin mana caano marka fiiri ninkaas saxaabigaas saxaabigaas bal saamaynta arrintaasu ku reebta abadkay maana arwin macallinka barid fiican waana middaas midda macallimiinta laga la'yahay waa middaas macallimiinta waxa laga la'yahay caruurtood inay dilaan ama ka cararaan bilkoo arda macalinkoodii kal uga siiyo qur-aanka udhiga as weliba as inta qata inta uga jaray isagoo ah, hurdaay macalinka qur-aanka udhigaay maxaa yeelay waxay u arkeen cadow ka xoog badan waalidkuna u gacna qabanayo isna iska garaacay u arkeen iir markaas isagoo hurdaay inta ka jaray ah, soo ma jeed maxaana la rabay inuu tuso raxmad ilasagaa qur-aanka xambaarsanay inuu tuso naxariis oo ay u soo hiloobaan oo markay u jeedaan in u soo cararaan u ordaan aa la rog marka macallinka ardaygiisi dilaayo belu beera wuu beera maxaa la rabaa inuu dhaqan wanaagga asagu baro naxariis ay ka arkaan jacayl ay ka arkaan raxmad ay ka arkaan dulqaad ay ka arkaan sabar ay ka adkaan marka haddii kale inta hadduu xataa aysan dilinna qur-aanka ay ka bartaan qur-aankaas ay haynayaan intuu gacanta ku hayo goormaad xoroobayday u fakeraya aniga qur-aanka waa dhama waa dugsi maan iskool geyheen u leey le bal xabsigan mar inaad ka baxdo ah, meesha meel imtixaanu u arka marka dadka akhlaaq wanaagga ka horeeya wax in la baro tanaa ka horeeya waa in dhaqan wuxu ay yihiin laakiin alfaad haddii la xifdisiiyo dhaqanna aan la arag dab ay ka sii qaadayaan wallah subxana wa tacala alam sal allah ala nabina